alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak clى nabiyina muxamadi wعlى آlih wصaxbih أجmaعin subxaanaka laa cilma lana ila ma clamtana inaka anta alcaliim اlxakiim allahuma climna ma ynfacuna wanfacna bma clamtana wzidna cilma whuda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما maxmuuda ilaahay subxaana wa tacaala walayaala mahad iska leh waxaan wax yar ka taaban doonaa sida muxaadaradu ay tahay salafkii ridwaan ullaahi calayhim iyo qiyaamu leylka qiyaamu waa istaagga habeenkii marka af soomaali laga dhigo habeenkii oo salaad loo istaago waxaa kale oo lagu magacaabaa tahajud tahajudkuna waxa weeye qofka hurdada ka soo kaca oo u istaaga salaada sidaas ayaa almutahajid ay culimmada luqadu ku tilmaameen oo waxay yidhaahdeen altahajudu bilqiyaami min annowm sidaasay dhaheen dadkii taabiciinta ahaa aanka fasiray mujaahid iyo calqama iyo aswad iyo kayrkoodba altahajudu bacda annowm waxa weeye soo kicitaan qofku uu soo kaco hurdo kadib oo uu salaad u istaago sidaas darteed waxaa la odhan karaa tahajud laguma tilmaamayo haddaan la seexan ma aha tahajud yacni qiyaamo leyl wuu soo geli karaa wixii cishaha ka dambeeya laakiin tahajudka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray nebigiisa calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiintana alle subxaanahu wa tacaala sunno uu u jideeyey ah dadka saalixiinta addoommadiisa alle subxaanahu wa tacaala u cibaadaysta habeenkii waa tahajud bacda annowm markay seexdaan kadib inay hurdadii naftooda ka soo toosiyaan hurdadu markay macaanayd naftooda ay ka soo gooyaan ay ka soo kacaan firaashkooda iyo gogoshooda si ay alle subxaanah wa tacaala u hor istaagaan ay u baryaan alle subxaanahu wa tacaala saas ayaa waxaa ku tusinaysa gogosha inaanay dhinaca ku qaban karin aayadda kale oo ku jirta suuraةa alif laamim tanziil ama suuraةu sajda alle subxaanaه wa tacaala uu leeyahay tatajaafaa junuubuhum can اlmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa wadamacan wamima rasaqnaahum yunfiquun alle subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamay gogosha inaanay dhinacoodu qaban karin oo ama ha noqoto culimmada qaarkood say ku fasireen maqribka kadib inaanay cisho salaada udeg hurdo ee ay tukanayaan ama ha noqoto inayan gogosha ku nagaan karin oo markay seexdaan kadib oo dadku guryahooda aadaan ay hurdada ugu jecel yihiin ay hurdaduna ugu macaan tahay rag iyo dumarba ayaanay gogosha qaban karin oo iyaga iyo gogoshii waxaa ka dhexeeya is-afgaranwaa jafwa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tatajaafaa junuubuhum jafwada waxaa le labada qof markay isqaban waayaan oo inay is afgaranayn marka qofkan dhinaciisa mu'minka ah ama gabadhan mu'minada iyo gogoshu isma afgaranayaan is afgaran waabaa ka dhexeeyaoo kuma macaansanayo waayo wax ka macaan ayuu dareemayaa maxay tahay waxa ka macaan hurdada oo uu rabaa inuu u tooso waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala munaajaadkiisa alla subxaanahu wa tacala inuu hor istaago oo yadcuuna rabbahum siduu alla subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan cabsi ayay alle subxaana wa tacaala ka qabaan cadaabkiisa iyo caradiisa bay ka baqayaan dunuubtooday ka baqayaan saas darteed ayay alle subxaanahu wa tacaala rabaan inay hor istaagaan waxay rabaan oy weydiisanayaan oo ay tamcayaan naxariistiisa iyo jannadiisa alle subxaanahu wa tacaala waana kan alle subxaanahu wa tacaala aayado kale ku tilmaamay oo yidhi wadcuuhu khawfan wa tamacan ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin ilaahay ku barya idinkoo rajaynaya naxariistiisa iyo jannadiisa idinkoo ka baqaya oo ka cabsi qabo ka welwelsan naartiisa dadka mu'miniintana waa dad welwelsan sidooda qalbigoodu dad welwelsan yahay wey alla subxaanahu wa tacaala siduu ku tilmaamay waaladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun إن عذاب ربهم غير مأمون alla سبحانه وتعالى tacaala siduu yidhi walaqad aataynaa muusa wahaaruuna alfurqaana wadiyaaءa wadikra lilmuttaqiin aladiina yakhshawna rabahm biاlغaybi wahum min مشفقون mushfiquun mushfiqwa dad welwelsanoo cabsanaya weye siduu alla subxaana wa tacaala kaga warramay aakhira markay tagaanoo janno galaan inay leeyihiin ina kuna qablu fii ahlina mushfiqiin فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من qablu nadcuuhu inahu huwa albaru اraxiim bilowgu waxa weeye marka walaalayaal tahajud ama qiyaamu lleyl waxa weeye salaad loo istaago la taagan yahay maaleedoo la fadhiyo loo taagan yahay oo la tukanayo oo habeenkii la tukanayo oo qur'aankiina la akhrinayo alle subxaanahu wa tacaala loogu cibaadaysanayo kalaamkiisii akhrintiisa iyo ku celcelintiisa iyo fahamkiisa oo alle subxaanahu wa tacaala aanka qaabka loo akhrinayana uu sheegay oo ah qaab tartiil ah tartiil tartiilku waratil ilqur'aana tartiilan si tartiib ah oo calaa mahal ah oo kelimad walba la garan karo meeshay ka soo baxday iyo meeshay ku dhacayso iyo siday u fariisanayso la fahmi karo ayaa la yidhaahdaa tartiil qaabkaas weeye marka qiyaamu leylka maqsuudkiisa loo jeedaa waa salaad la tukanayo habeenkii wixii ka bilowda cishaha qofku markuu seexdo kadib uu soo kaco qur-aankana uu akhrinayo uuna taagan yahay allana subxaanahu wa tacaala dartiis uu u taagan yahay wax kale aanay ahayn yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima rasaqnaahum yunfiquun ilaahay subxaana wa tacaala marka arrinka saasa ah wuxuu u ballan qaaday waxaanu dadka kale u ballan qaaday alle subxaana wa tacaala waxaas waxa weeye quratu cayn ilaahay subxaana wa tacaala uu u qariyey ee janno uu kuuga abaalgudo maxaa dhacay waxay soo istaageen habeenkii markii dadku ay hurdeen oo ay hurdada ku macaansanayeen u cararayeen hurdada ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u istaageen hurdadoodii ka tageen gogoshoodii ka tageen ninku wuxuu ka tegayaa xaaskiisii uu jeclaa uu gogosheeda jiifay ayuu ka soo toosayaa gabadhu ninkeedii ay jeclayd oo gogosha ay la jiiftay dugaalkii ay ku jirtay iyo bustihii ay huwanayd ayay ka soo dhex baxaysaa markaasay ilaahay subxaanahu wa tacaala tawasaysato alle subxaanah wa tacala u istaagi suurtoobi karto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka saasu celiyo arrinka ilaahay subxaana watacaala aadka ugu abaalgudaya arrinkaa waxaa weeye allana subxana wa tacala dadka mu'miniinta uu u farayo si gaara ugu yeerayo in loo tartamo isagoon ku waajib yeelin faralna kaga dhigin alle subxaana wa tacaala waxa weeye waa arrin imtixaano adag wey alsalaatu billeyli wannaasu niyaam ayaa nebiga calayh salaatu wasalaam axaadiistiisa aada ugu badan leeyahy nebigu calayh salaatu wasalaam xadiiska koowaad saddex xadiis baan ka soo qaadanayn uu ku xusayo nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatu bileyli wanaasu niyaam inay tahay shay aada u fadli badan oo qof walba aanu gaari karin qof walboo mu'mina ee gabar walboo mu'minadan nin walboo arday ah iyo qof walbo arday ah oo daalibulcilmi ah inuu ku dadaalo noloshiisa bilowgeeda inuu ku dadaalo inuu naftiisa ku layliyo oo ku tababaro inay barato habeenka inay ka adkaato haddaanay habeenka ka adkaan shaydaankana kama adkaan karto nafteedana kama adkaan karto nafka daalibulcilmiga ama daacidaa haddaanu bilowga noloshiisa ku tababarin salaatuleyl iyo qiyaamuleylka waxa aayaduhuna tusayaan axaadiistunana barayaan inaanu ka adkaan karin nolosha naftiisa iyo shaydaanka inaanu ka adkaan karin waxayna tusinaysaa shahawaadka adduunkana inaanu ka adkaan karin waxayna tusinaysaa cadowgiisa inaanu ka adkaan karin waxayna tusinaysaa ilaahay subxaanah wa tacaala cawn adag iyo gargaar adag inaanu ka heli karin haddaanu xiriir la lahayn alle subxaana wa tacaala ah oo weliba habeenkii ah haddaanu la lahayn aayaadka qur aanka aynu hadda akhrinay suuratu lmuzammil iyo aayaadka ilaahay janno subxaanah wa tacala ugu abaalgaday suurat daariyaat iyo aayadda alle subxana wa tacaala nebiga suuratu israa ugu ballan qaaday saasay saasayna tusinaya saddex xadiisoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegayo qiyaamu leilka waxa weye maalin maalmaha ka mida nebigu calayhi isalaatu wasalaam sida uu warinayo abimalik alashcari nin la yidhaho saxaabi ah, wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina fi ljannati ina fi ljannati lagurafan jannada guryo ayaa yaal bu yidhi uraf guryo weeyaan guryo aada u qurux badan yuraa daahiruhaa min baatiniha wa baatinuhaa min daahirihaa guryahaas bannaanka markaad joogto gudaha waad arkaysaa muraayad iyo luul waxa weeye guryahaas aad u qurux badan oo aad gudaha ka arkayso wixii ku jiraa bannaanka markaad joogtana wa yuraa bainu daahiruha min baatiniha gudaha dibadda markaad joogtana aad arkayso bannaanka wixii yaalla haddaad gudaha joogto markaasi la yaabay asxaabtu ridwaan ullaahi calayh ilan guryo dhagaxa iyo guryo dhoobaha iyo guryo maaragtay balli iyo qoryo laga sameeyay arkayaan adduunyada qaluu liman ya rasuul allah liman hadihi alguraf guryahaas yaa iska leh rasuulkii allow wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex arrimood buu ku sheegay dhegaysta liman acama atacaam liman acama atacaam wa ataaba alkalaam wa sallaa billeyli wannaasu niyaam saddex baa iska leh buu yidhi dad saddex sifo dadka ku sifooba rag iyo dumar waxay yihiin ayaa guryahaas iska leh waa dadka raashinka quudiya dadkay wax siiyaan way quudiyaan marti iyo socoto iyo qof miskiin iyo qof baahan iyo qof martigeli raashinka aad bay u quudiyaan afurinta iyo ramadaanada iyo keyrkeedba hadalkoodana waa wanaajiyaan ataaba alkalaam hadal xun oo jurux leh kama soo baxo ma caytamaan ma afxumaa ma waa hadal macaan oo wanaagsan bay ku hadlaan oo xisaan oo ayiba ah. ha hadalka dad kuma duraan qofna hadal kuma duro hadal xun ma sheego afkiisu ka adagyahay carabkiisu ka adagyahay biman ataaba alkalaam wuu hadlaya lakiin hadal qurux badan hufan buu ku hadlaya wa sallaa bileyli waannaasu niyaam habeenkiina tukaday iyadoo dadku hurdaan xilliga dadku hurdaan taas ayaa xoojinaysa inaan leenahay salaatu leylka ama qiyaamka ama tahajudka waa soo kicitaan hurdo kadib hurdo kadib haddii kaleeto imtixaan kuma jiro adaygna kuma jiro qofku waxaa la inuu seexdo laakiin hurdadu ka soo kaco isagoo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa agtiisa yaalla xeerinaya oo rabo xadiiska labaad nebigu calayhi salaatu wasalaam <clears throat> waxaa ka warinaya cabdullaahi ibnu salaam cabdullaahi ibnu salaam saxaabigaasah ee culimmadii yuhuudda ka mid ahaa soona islaamay wuxuu yidhi nebigu calayi slat slam markuu madiine yimi dadka ayaa injafala annaasu ilayhi dadkii baa usoo kacay way ku soo dideen markay ku soo dideen ayaan aniguna soo kacay waan fiiriyey dadkii la hadlaayey wejigiisaan fiiriyey facaraftu caraftu ana wajhahu laysa biwajhi kaadib wejigiisa waxaan gartay buu illa waa nin caalimo kutubtii hore wax ka yaqaano wejigiisu inaanu beenlow ahayn ayaan fahmay buu yidhi markaasuu hadalkii ugu horreeyey dadka ku yidhi wuxuu ahaa ayuha annaas afshu salaam afshu salaam waطcimu الطacaam wasiluu اlarxaam wasalluu bاlleyli wاnnaasu الniyaam tadkhulu اljannata bisalaam ayuha annaas dadyaho dhegaysta oo maqal afar arrimood baa laydiin sheegay afshu salaam salaanta fidiya salaanta waxay keenaysaa maxabo adiga dadka walaalaha muslimiinta ah isjeclaan bay keenaysaa kalgacal bay keenaysaa xumaantii iyo dhibkii cadaawaddii bay meesha ka saaraysaa dadku hadday isa salaamaan keliya iyagoon waxba ka wada hadlin waxay ku muraysan yihiin xataa iyagoon ka wada hadlin hadday isa salaamaan keliya waxa weeye dadkaas nabad baa ilaahay dhex dhigaya iyo kalgacal afshu salaam wa acimu acaam raashinkana quudiya waa xadiiska labaad way ku xusan tahay acimu acaam wasilu larxaam qaraabada xiriiriya wasalluu bileyli wannaasu niyaam habeenkii tukada marka dadku hurdaan tadkhulu اljannata bisalaam xadiiska saddexaad nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiis dheer weeye halaaثun darajaat saddex arrimood waa darajaad kor ilaahay subxaanaه wa tacaala addoommada uu jannada kor ugu qaado darajaadkooda maxay tahay ifshaau salaam wa iطcaamu الطacaam wالصalaatu bاlleyli wاnnaasu niyaam waxa weeye salaada habeenkii dadku tukadaan ilaahay subxaana wa tacaala darajaadkooda kor ugu qaadaa raashinka oo ay quudiyaan salaanta oo ay fidiyaan ilaahay subxaana wa tacaala sidaasu qur-aanka ugu xusay dadka quratu cayn gaar ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala u siinay nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa waxaa ka mid ahayd maalinta jimcada ah salaada fajarka wuxuu ku tukan jiray laba suuradood oo ka sugan nabigu calayh salatu salaam inuu laazimi jiray sida anas radia allahu canhu uu leeyahay kama tegi jirin buu nabigu calayhi salaatu wasalaam suuratu saajida alif laamiim tanziil iyo suuratu hal ataa cala linsaan suuratu alif laamiim sajda iyo suuratu hal ataa cala alinsaan xiinu min addahr alinsaan labada suuradood culimmadu waxay yidhaahdeen muxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam labadan suuradood uga ugu tukan jiray salaada fajr yowm اljumca maalinta jumca horta awalan waxaan ognahay salaadaha salaada ugu fadli badan salaada ugu fadli badan cala اliطlaaq waa salaada fajarka oo jamaaca lagu tukado maalinta jimcaha afdal salawaati wey salaada ugu fadli badan weeye salaadaha maxaa yeele salaada fajr salaadaha way ka tilmaamanta wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kana mashhuuda waxay yidhaha culimmadu salaada fajr yacni waa mashhuud malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka qayb gelaysa oo ka markhaati kacaysa salaadda fajar markay saa uga tilmaaman tahay salaadaha ayaa maalinta jimcana markay dhacdo maalin jimce ayay maalinta jimcana maalmaha ugu fadli badan badantaha maalmaha ugu fadli badanta yowm aljumca afdal ayaam waa waa ciiddii muslimiinta waa maalinta ilaahay subxaanah wa tacaala ummaddan uu u qariyey kana ilduufiyey yahuudi iyo nasaara laga ilduufiyey maxaa yeele way naga dambeeyaan annaga jimcada markaan ciideenna ay tahay oo fasaxeenni ay tahay oo maalintaynu ciidayno ay tahay isu imaanayno yuhuud waa naga sii dambaysaa waa sabti axadna waa nasaara waa ka sii dambaysaa marka annagu waa ka dambaynay zaman ahaan waan ka dambayna saas darteed buu nebigu alay sla slam wuxuu yidhi naxnu alaakhiruuna alwaluun naxnu alaakhiruun zaman ahaan annagaa dambayna laakiin xaggii fadliga iyo jannada annaga uga horayna maalintii jimcana saasaan uga hormarnay oo aan fasaxa uga hormarnay nebigu alay slat slam labadaas suuradood marka waxay yidhahan culimmadu wuxu ugu tukan jiray eh, horta maalinta qiyaamadu inay kacayso maalinta jimcaha ayaa axaadiista ku sugan wuxuu rabay nebigu alay slam labada suuradoodba qiyaamaha waa lagu sheegayo inay dadku xusuustaan aakhira inay xusuustaan labada aayadoodba labada suuradoodba aakhira way ka hadlayaanoo aakhira iyo waxaa jira janno iyo eh, naar waxa jira ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayaa oo mid walba jannadana waa lagu faahfaahiyey waxbaa lagaga sheegay naartana waxbaa lagaga sheegay labada suuradood mid walba ilaahay dadka mu'miniinta idgaaladaba uu ku sifeeyey camalkooda oo qolana qolo ilaahay subxaana wa tacaala oo adeecsan habeenkii tukanaysa ilaahay baryaysa u khushuucsan u khuduucsan way qolna qolo ilaahay subxaana wa tacaala beenisay oo ku gaalowday wey faasiqiinta iyo faajiriinta iyo kafaradu marka dadka mu'miniintaana maadaama qiyaamadiina soo dhowdahay jannadii iyo naartiina albaabadoodii lasoo furay waxaa la leeyahay dadka mu'miniinta ku biira oo xusuusta labada suuradoodba qiyaamuleylka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xusay oo waxyaalaha jannada lagu kasbado labada suuradoodba ilaahay subxaana wa tacaala quratulcaynka uu huwinayo ama u qariyey dadka mu'miniinta ah ee asxaabuleylka ah habeenkii soo kaca labada suuradoodba ilaahay subxaanah wa tacala uu ku xusay aad bayna ugu xusantahay haddaynu wax yar ka qaadanno masalan aynu dhegaysanno aynu fiirinno aada u ta'amulno maxaa nebigu alay u laazimi jiray uga hadli jiray sida ilaahay subxaana wa tacaala uu xusayo acuudu biاllahi min الshayطan الrajim bsmi اllahi الرaحman الraحim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين labada suuradoodba waxaa ku xusan in ilaahay subxaanahu wa tacaala insaanka uu uumay insaankana waxaa la abuuray maalinta jimcada sida ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigu calayh salat salaam nooga sheegay oo maalin jimca ayaa nebi aadam calayh salaam la abuuray maalintaasaana jannada laga soo saaray maalintaasaana qiyaamadu kacaysaa waa maalinta jimcada fadligeeday ka mid ثم الذي خلق وخلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون waxaan arkaynaa alle subxaana wa tacaala inuu dhinacyadoodu habeenkii ay ka soo tooseen uu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici xaalkoodii buu fasiray allah subxaanahu wa tacaala noo sifeeyey sababtana waa noo sheegay oo yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay sabab uga dhigeen inay ka baqayaan allana ka rajaynayaan janno wixii ahaysteenna waxbay ka nafaqaynayaan saas darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu abaalguday falaa taclamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurati acyun marka culimmada qaarkood waxay leeyihiin dadka ahluleylka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala quratu cayn ay ku farxaan ayuu maalinta qiyaamo alle subxaana wa tacaala u qariyey oo aan cidina arag ayuu alle subxaanahu wa tacaala siinayaa oo jannada ilaahay subxaanah wa tacaala ugu qariyey maadaama iyaguna habeenkii salaadooda ay qarinayeen oo ay dadkoo hurdo tukanayeen oo ilaahay baryayeen u soo jeedeen oo hurdadoodii macaanayd iyo gogashoodii iyo raaxadoodii uga tageen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala taas ugu abaalguday suuradda labaad lafta nafsa shay ilaahay subxana wa tacaala saasoo kale ayuu ku xusayaa waana ku aragnay alla subxaana wa tacala wuxuu leeyahay acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا, يف... عينا يشرب بها عينا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى أل سبحانه وتعالى uu ka إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ilaahu ilaahay subxana wa tacala yidhaahdo si aad arrimahaad u hesho oo ilaahay subxaana wa tacaala jannadaas iyo xiriirtaasu ku huwiyo udkur isma rabbika bukratan wa asiilan galab iyo subax ba ilaahay xus habeenkiina wakhti dheer ilaahay u sujuud oo u soo jeed oo u ka marka dadka mu'miniinta ilahay wuxuu ku sifeeyey inay qur-aanka u soo jeedaan inay sujuud dheer leeyihiin inay qiyaam dheer leeyihiin oy taagan yihiin inay rukuuc u dhexeeyaan intaas inay habeenkooda ku bixiyaan siday yidhaahdeen culimmadu ilaahay subxana wa tacaala marka uu leeyahay yani waladiina yabiituuna lirabbihim sujadan wa qiyaaman yacni kuwa ku barya habeenkoodii oo ku bixiyey inay u dhexeeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala iyagoo u rukuucaya ilaahay subxaanah wa tacala iyagoo u sujuudsan ilaahay subxaana wa tacaala iyagoo u taagan sida uu alla subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku sheegay <clears throat> marka alimaamu tabari wuxuu leey waxay ka dhexeeyaan rukuuc iyo sujuud iyo qiyaam iyo qiraa'at qur'aan bay habeenkoodii uu ku baxay iyo duco ay ducaysanayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala baryayaan inahaas eh, waxay aniga ila tahay qur'aanka inay qofku hadduu aada ugu noqdo uu arkayo calaamo weyn oo qur'aanka ku jirta oo ah habeenka iyo dadka mu'miniinta rag iyo dumarba waxaa ka dhexeeya cilaaqo gaar ah cilaaqadaasoo ah inay habeenkii ilaahay baryaan arrinkaas wuxuu u baahan yahay jihaad wuxuu u baahan yahay dadaal wuxuu u baahan yahay nafbarid wuxuu u baahan yahay nafta oo lala diriro waxay ila tahay arrinkaas haddaad qur-aanka dib ugu noqoto wanaaggiisa iyo nicmadiisa wax badan ayaad ka arkaysaa axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood haddaynu u noqonno iyo siduu uga digay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofku inuu qiyaamo leelka ka tago ama u nacbaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ama da'bigiisa noloshiisu say ahayd haddaynu wax yar ka fiirino nebigu calayhi salatu wasalaam sida abu hureyre uu ka warinayo wuxuu leeyahay afdalu siyaami bacda ramadaan shahrullahi almuxaram وأفضل الصلاaة baعd الفريiضة صلاaة الleyل imaam msلم iyo abu daud iyo نsaaئي ba way warinayaan wuxuu nbigu عalيه الصلاة وسلام ramadاan kadib soonka waxaa ugu fiican bisha muxaram salaadana fariidada kadib midda waajibkaa kadib salaatuleylka ayaa ugu fadli badan cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu sida uu ka warinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii aan soo sheegnay oo abu malik uu sheegay isaguna waa ka wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu alle subxaana wa tacaala guryo jannada ah u ballan qaaday dadka habeenkii salaada tukada jaabir radi allahu canhu xadiis saddexaad wuxuu nabiga calayhi salatu wasalaam ka warinayaa sida saxiix muslim ku qoran wuxuu yidhi samictu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu ina fi lleyli habeenka waxaa ku dhex jirta la saacatun saacad baa ku dhex jirta laa yuwaafiquha ma waafaqayo rajulun muslim qof muslimi ma waafaqo yas'alu allaha weydiisanaya alla subxaana wa tacaala khayran khayr weydiisanaya min amri اdunya wاlaakhira arrin aakhiro ama arrin adduun ilaahay weydiisanaya ilaa acطaahu iyahu nicmadaas maxaa ka weyn qofka mu'minkaa wuxuu haystaa habeen walba gabadha mu'minadda waxay haysataa habeen walba ilaahay subxaana wa tacaala saacad ku jirta waqti saacad waa waqti maaha saacadda lixdanka daqiiqaha aynu naqaano saacad waa fatra min azaman way noqon kartaa waqti ka dheer waqtiga yacni saacadda aynu u naqaan oo lixdanka daqiiqa ama way noqon kartaa ka gaaban yacni waa waqti habeenkii ka mid ah oo ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta oo muslima oo wax weydiisanaya khayr adduun iyo aakhiro ilaahay subxana wa tacala ilaa acطaahu iyah wadalika kula laylatin habeen walbow saas darteed walaalaya ayaa nebiyadii iyo dadkii saalixiinta ahaa waxay ahayd caadadoodu wakhtigaas inay ilaahay wax weydiistaan oo xataa maalintii waxyaalaha dhaca habeenkii ay u dibdhigtaanoo habeenkii ay weydiistaan marka eh, uu leeyahay nabiyullaahi yacquub awlaadiisa ay dhaheen ya abana astaqfir lana dunuubana wuxuu ku yidhi fasawfa astakfiru lakum rabbii inahu algafuur raxiim culimmo badani waxay ku fasireen wuxuu yidhi waa idin ilaahay baan dembi dhaaf idin weydiinaya yacni habeenkii marka aan usoo tooso oo salaatuleylka ay tahay oo waktiga ilaahay subxana wa tacala samaa dunya usoo dego ilaahay subxaana wa tacaala oo uu wajiibayo saacadahaas uu dadka mu'miniinta ah uu alla subxaanahu wa tacaala eegayo kuwa u soo jeeda ee uu ajiibayo wakhtigaasaana ilaahay idiin baryayaa bay culammada qaarkood ku fasireen sidaasoo kale wakhtiga uu zakariya ilmola'aanta u ahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala u baryayey waxay culimmadu ku tilmaameen inuu ahaa wakhti salaatuleylkiisa iyo mixraabkiisa isagoo ku tukanaya masaajidkiisii ama meeshii uu ilaahay ugu cibaadaysanayey inuu ilaahay subxaana wa tacaala nidaa aan cidina waxba ka ogeyn inuu ilaahay subxaana wa tacaala u yartay waa kan ilaahay subxana wa tacala noogaga sheekeeyey siduu ilaahay u baryay habeenkii kaf haya cayn sad dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ilaahay subxana wa tacala ayuu hor taagay dadka mu'miniinta marka waxay leeyihiin habeenkii inay ilaahay la showraan habeenkii inay ilaahay hor istaagaan habeenkii ilahay xaajaadkooda u bandhigtaan ilaahay subxaana wa tacaala cabsida ay ka qabaan naartana ay weydiistaan inuu ka magangeliyo geliyo jannada siday u rajaynayaan inay ilaahay subxana weydiistaan wax kasta oo khayr addunya khayr aakhiraba wakhtigaasay ilaahay subxana wa tacala hordhigaan ilaahayna subxana wa tacala u ajiibaa qofka mu'minka oo xiriirka tooska haysta sidee buu u noqon karaa qof go-an sidee buu u noqon karaa qof xiriirka ilahay subaa ilaa inuu isagu yahay qof maxruumah oo maxruumah oo ilaahay subxana wa tacala xiriirkiisa gooyey oo aan lalahayn xiriir inuu noqdo maahayn sidee buu u noqon karaa sidee buu u noqon karaa qof go-an qofka ilaahay subxana wa tacala xiriirkaas la leh ilaahay subxaana wa tacaala uu naxariistiisa wakhtiga uu fidinayo raxmaadkiisa ilaahay subxana wa tacala uu siinayo ayaa qof walba oo mu'mina u furan ee hadda ka gaar oo haddii aad hore u samayn jirtana alxamdu lilahi rabbialcaalamiin dheh haddaanay samayn jirin caadadaada aanay ahaynna goy macaasida iyo waxa soo jeedo iyo habeenkii waxa aad kusoo wakhtigaa ku dhuminayso ilaahay subxaana wa tacaala hor istaag oo ilaahay subxana wa tacaala bari oo ilaahay dantaada u sheego ilmala-aan haddaad tahay u sheego cilmi la-aan haddaad tahay u sheego tabaryaraan haddaad tahay u sheego gargaar haddaad u baahan tahay warso cid haddaad ka baqayso weydiiso maxaa kaa hortaagan habeenkii inaa ilaahay la faqdo oo ilaahay xaajadaad u dhiibato saasay yeeli jireen dadkii mu'miniinta ah ilaahay subxaana wa tacaala suu nooga sheegay nebiga calayhi salatu salaam see ahaa xaalkiisu habeenkii sidee buu ahaa caaisha radi allahu canha ayaan ka warsanaynaa iyadaa noo sheegaysa um lmuminiin radia allahu tabaaraka wa tacala canha waxay leedahay um lmuminiin caaisha radia allahu canha nin baa u yimi cabdullaahi bn abi qays la yidhaahdo radia allahu canhu qaalat waxay ku tihi qaalat caaisha radia allahu canha laa tadac qiyaama alleyl niyahow ha dhaafin qiyaama leylka qiyaama leylka ha dhaafin faina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kana laa yadachu nebigu calayhi salaatu wasalaam kama tegi jirin bay tiri wa kana idaa marida xataa hadduu xanuunsado ow kasala ama uu xooga caajiso sallaa qaacidan isagoo fadhiyaha buu tukan jiray habeenkii xataa salaadda naafiladaana way furan tahay habeenkii in la tukan karo adoo fadhiya imaam abi daawuud baa ku warinaya sunantiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaan habeenki habeenkii tukan uu ka digay wuu ka digay oo wuxuu ku yidhi cabdullahi bni camr bn caas radi allahu canhuma qaala qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama ya cabdallah cabdullaahiyow laa takun mila fulaan hebel oo kale ha noqon kaana yaquumu اleyl fataraka qiyaama اleyl habeenkii wuu tukan jirayo wuu iskaga tegay marka wuu iska daayey imaam bukhaari iyo muslim baa warinaya yacnaa ninkaa nebigu calayh salat slam dhaliil buu usoo jeedinaya adag oo ah inuu habeenkii tukan jiray oo ka tegey ninkanna wuxuu leeyahy hala mid noqon habeenkii eh, nebigu calayh isalaatu wasalaam see u tukan jiray cabdullahi bni cabaas aan weydiino radia allahu canhu wuxuu leeyahay bitu cinda khaalati maymuna habaryartay maymuna ayaan habeen la baryey wanabiyu sala allahu alayhi wasalama cindaha habeenkii kaltankeeda bay ahaydoo xaasaskii nabiga alay slat slam maadaamay ka mid ahayd fataxadada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nabigu alayh slat slam wuxuu la waramay maca ahlihi xaaskiisii buu cabaar la sheekaystay saacatan waqti uma raqada markaasuu seexday falama kaana thuluthu leyl alaakhir habeenka qaybtiisii dambe saddex meeloodoo meeshii u dambaysay markay ahayd aw bacdahu ama qaybtiis ka mid a qacada fa nadara ila asamaa wuu fadhiistay nebigu ala sl soo booday wuu fadhiistay fa nadara ila asamaai samaduu eegay nebigu alayh sala slam guryuhu guryo yaryar bay ahayn iridda looga soo baxo markiiba samadu eegay markaasuu wuxuu akhriyey acuudu billahi min ashayطaani اrajim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار aayadahaasuu akhriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa khatama suura suurata ali cimraan khawaatimkeeda ilaa uu khatimay uma qaama ila alqirbati markaasuu qirbadkiibuu tegey biyuu ka shubtay fa adlaqa shinaqa afkeedu furay uma saba fi ljafnati weelkii waa weysaysan jiray ayuu ku shubtay kalaxi biyuu ku shubtay kalaxi markaasuu qaatay fatawada'a wuduu'an xasanan wayse aad u wanaagsan oo qurux badan ayuu weysaystay nebigu calayhi isalaatu wasalaam lam yugtir waqad ablaqa faqaama fasallaa markaasuu istaagay oo wuu tukaday faqumtu aniguna waan istaagay watawada'tu waan weysaystay waa wiil yar oo kuraya toban jira markaasaan aniguna weysaystay faqumtu can yasaarihi bidixdiisaan soo istaagay bidixdiisa ma uu garanayn bidixdiisuu soo istaagay faakhada biudni dhegtayduu qabtay oo uu isoo qabday faadaaranii can yamiinihi midigtiisuu i keenay dhinaciisa midigta ah ayuu nebigu calayh salaatu wasalaam si tartiiba usoo istaajiyey wiilkaa salaada la baraya salaatu qiyam dadka saa kusoo koray maxay noqon doonaan baarak allahu fiikum can yamiinihi fatataammat salaatuhu fatataamat salaatuhu waxay ku dhammaystirantay oo salaad isku dhammaystiran ay ku dhammaatay alaaa casharata ragca saddex iyo toban ragcadood saddex iyo toban ragcadood ayuu tukaday nebigu calayh isalaatu wasalaam uma tajaca markaasuu dhinacaa dhigay oo dhulka xoogaa yar seexday fa naama xataa nafaka wuu seexday ilaa neeftiisu ay soo baxdo ama quradiisu ay soo baxdo wa kaana idaa naama nafaka haddii uu markaas seexdana waa la maqli jiray nafaskiisa ama quradiisa fa aadanahu bilaal bilaal ayaa maaragtay markaa salaaddii fajar ugu yimi nebiga calayh salaatu wasalaam fa sallaa walam yatawadda' yacni wuu kacay nebigu alay slat slam salaaddii buu tukaday yacni neef ayaa maaragtay ka soo baxay salaaddu aad uguma uu maaragtay hurdada uma seexan xoogaa yar oo nasasho ah ayuu maaragtay nebigu calayh salatu salaam in yar oo salaatuleilkii u fududaysa si uu ugu ugu diyaar salaaddii fajar marmarna saas wuu yeeli jiray nebigu calayh isalatu salaam inuu dhinaca u seexdo salaatuleilka markii uu ka dhammaado si ay xoogaa nasasho yar ugu noqoto oo maarata salaada eh, fajarka uu si nashaad leh ugu tukado eh, walam yatawada wa kana fii ducaa'ihi ducooydiisii markuu baxay oo guriga ka baxay waxaa ka mid ahaa allahuma ajcal fii qalbii nuuran ilaahu qalbigayga nuur ka yeel wa fii basarii nuuran indhahayga ilaahu nuur ka yeel wa fii samcii nuuran dhegahayga iyo maqalkayga ilaahu nuur ka yeel wacan can yamiinii nuuran midigtayda ilaahu nuur dhig wacan yasaarii nuuran bidixdayda ilaahu nuur dhig wa fawqii nuuran korkayga ilaahu nuur dhig wa taxtii nuuran hoostayda ilaahu nuur dhig wa amaamii nuuran hortayda ilaahu nuur dhig wa khalfii nuuran gadaashayda ilaahu nuur dhig wajcal lii nuuran ilaahu nuur yeel alla subxaana wa tacaala nuur inuu siiyo wazaada bacduhum wa fii lisaani nuuran carabkayga ilaahu nuur saa wadakara wa casabii wa laxmii wa damii wa shacri wa basharii intaasba waa la xusay iyadana riwaayad kalena wajcal fii nafsii nuuran waacdim lii nuuran wa fii ukhra limuslim imaam muslim riwaayad kale uu allahuma acطinii nuuran ilaahu nuur isii intaas nebigu calayhi salatu salaam salaadda markii uu usoo baxay ayuu sidaa ugu ducaysanayay walaalayaal waxaad arkaysaan marka jidka uu jideeyey nebigu calayh salatu salaam asxaabtiisa iyo salafkiisa iyo ummaddiisa wanaagsan sida ay tahay inay habeenkii ilaahay baryaan oo wakhtigaasoo kale oo haadi ah oo deggan oo dadku aanan arkayn alle subxaana wa tacala aada ugu xirnaadaan wuxuu leeyahay habeen kaleeto isagoo ka warramaya in awraqada cinda rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama nabiga alayhi salatu salaam ayuu seexday fastayqada nebigu wuu soo kacay fatasawaka watawadaa waa loo diyaarin jiray nebiga cadaygiisa intaanu seexan habeenkii cisha ayaa meel loo sii dhigi jiray waysadiisana meelbaa loo sii dhigi jiray dadkii saalixiinta ahaayo iyo asxaabtii oo dhanna saasay ahaayeenoo habeenkii waa loo diyaarin jiray inta aanay seexan ayay cadaygooda iyo waysadooda iyo xataa qaarkood waxay diyaarsan jireen dhar aad u qurux badan oo ay gashtaan markay salaatuleilka tukanayaan waxaa la sheegay tamiima daari inuu thawb ku iibsaday kun dirham inuu thawb ku iibsaday si uu habeenkii salaatuleilka keliya ugu tukado oo maaragtay ilaahay subxana wa tacala ugu hor istaago siday ugu maaragtay dadaali jireen marka uu soo kacay ayuu aayadaha akhriyay suurat ali cimraan xataa khatama suura uma qaama fasalla rakcatayn aطaala fiihima arukuuc alqiyaama wاlrukuuc laba ragcadood ayuu tukaday aad u dheer waan garanaynaa habeenkii noocyay u ahayd salaada kolalka qaarkood laba ragcadood uu ku dheeraado oo shan jus uu ku tukado Eh, afar suuradood ama saddex suuradood uu isdaba dhigo ayuu koralka qaarkood ku tukan jiray koralka qaarkoodna uu gogoyn jiray toban ragco kow iyo toban saddex iyo toban ayuu tukan jiray koralka qaarkood shan ragco oo isku xidhiirsan marka arrinkaasna waxaa qaacido u ah salaat leyli mahna mahna buu yidhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam salaatuleylku waa labalabo labalabaad u tukanaysaa fa idaa khashiya axadukum alfajra haddaad ka baqdo waagii inuu kugu baryana hal ragco oo ku witir kugu noqota ku tuko ayuu yidhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam habeenka nebigu marka saasuu ahaa sida caaisha radi allahu canha ay ka warramayso xadiis kalean kusoo khatimaynaa habeen leelkiisa suu ahaa nebiga calayh isalaatu wasalaam nin ayaa weydiiyey cubayd ibni cumayr la yidhaahdo nebiga calayh salatu salaam habeenkiisu siduu ahaa licaaisha qaala licaaisha radi allahu canha akhbiriina biacjabi ma ra'ayti annabiya sala allahu alayh wasalam nebiga wuxuu ugu yaab badnaa o aad ka aragtay noo sheeg markaasay tidhi cabaar bay aamustay cabaar ayay aamustay caaisha radiallahu canha waxay la aamustay nebiga alay sla soo xusuusiyey ayay la aamustay fasakata uma qaalat markaase waxay tidhi lama kaanat leyla lamaa kaanat markay ahayd habeen min alayaali habeenada ka mida qaala wuxuu yidhi yaa caaisha caaishay markuu guriga yimi darinii atacabadu leylata lirabbi idhaaf iyo caawa aan ilaahay subxaana wa tacaala u cibaadaysto yani xaqaagii aad lahayd idhaaf caawa aan ilaahay u cibaadaysto qaalat waxay tidhi wallaahi inii uxibu qurbaka rasuulkii allow ku dhowaanshahaaga waan jeclahay oo uxibu maa yasuruka wixii ku farax gelinayana waan jeclahay hadday salaadda ku farax gelinayso waan jeclahay oo waxba kama qabo qaalat waxay tihi faqaama uu istaagay fatatahara markaasuu weysaystay uma qaama yusalli markaasuu istaagay inuu tukado nebigu calayh salaatu wasalaam qaalat falam yazal kama uu zuulin yabkii inuu ooyo isagoo tukanaya xataa balla xijrahu ilaa dhabtiisa ay oohintiisu buuxisay nebiga calayh salaatu wasalaam qaalat wakana jaalisan wuu fadhiyey oo fajalasa yabkii falam yazal yabkii kama usuulin inuu oynayo calayhi salaatu wasalaam xataa balla lixyatahu ilaa garkiisa ay oohintiisu buuxiso qaalat uma bakaa haddana wuu ooyey xataa balla alarda ilaa dhulkii u buuxiyo oohintiisu ay dhulku alayhi salaatu wasalaam xataa balla alarda fajaءa bilaalu bilaal baa yimi yudinuhu lisalaati salaaddii isagoo bilaal uga warramaya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo u sheegaya salaada fajr la soo gaaray falama ra'aahu yabkii markuu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo oynaya qaala ya rasuul allah rasuulkii allow tabkii waqad gafara allahu laka ma taqadama min danbika wama ta'ahara rasuulkii allow ma oynaysaa adigoo ilaahay subxaanahu watacaala dembigaagii hore iyo dembigaagii dambeba uu dhaafay alle subxaanah wa tacaala qaala wuxuu yidhi afalaa akunu cabdan shakuuran miyaanan ahaanayn addoon ilaahay u mahadiya haddii xataa la ii dembi dhaafay laqad nasalat calaya leyla caaw waxaa igu soo degay aayatun aayad baa igu soo degay waylun liman qara'ahaa wuxuu hoog leeyahay qofkii waxaa hoog leh qara'a akhriya walam yatafakar walam yatafakar biha oo aan ku fekerin markaasuu akhriyay ina fi khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab aayaddii kulligeed ayuu akhriyey ibn xibaan fii صaxiix ayuu ku wariyey waana xadiis xasana nebigu alayh الsalatu salaam marka walaalaya habeenkiisu saasuu ahaa asxaabtiisu siday ahayd iyaguna sidaas oo kale ayay ahaayeen mucaawiya ibn qora wuxuu leeyay dakhaltu cala alxasan xasan ayaan usoo galay waa xasan albasri taabiciya wahuwa mutaki cala sariirihi faqultu waxaan idhi ya aba saciid ayu lacmaali axabu ila allahi acmaasha maxaa ilahay ugu jecel yahay qaala asalaatu fi jawfi lleyl wannaasu niyaam wa can isaguna taabiciya wuxuu leeyahay balaganii anahu man ataala qiyaama alleyl waxaa i gaartay yani ama kutubtii ama cilmi hor iga soo gaartay man ataala qiyaama alleyl khafafa allahu canhu yowma alqiyaama qofkii habeenka habeenka qofkii soo jeeda oo salaad ku soo jeeda khafafa allahu canhu yowma alqiyaama maalinta qiyaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u fududaya cabdullaahi ibni abilhudayn wuxuu leeyahy qiyaamu alcabdi fii jawfi lleyli ilaa salaati habeenkii soo jeedka uu salaada u istaago qofku nuurun lahu yascaa bayna yadayhi yowma alqiyaama nuur buu u yahay maalinta qiyaama hogaaminaya dulumaadka marka la joogo ayuu hogaaminaya yaziid araqaashi wuxuu leeyahay bituuli tahajudi taqaru cuyuuna alcaabidiin habeenkii soo jeedkiisa badan ayaa dadka caabidiinta ahi ay aad u jecel yihiin oo wax kasta uga jecel yihiin wayo bituuli dama tafraxu quluubahum haraadka maalintiina qulubtooda ayaa ku faraxda wuxuu leeyahay ah, wakiic xadaana sufyaan can mansuur can ibraahim kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun aayaddaa markuu fasirayay wuxuu yidhi kanuu qaliila min alleyli maa yanaamuun habeenkii wax yar bay seexan jireen wuxuu leeyahay ibnu cabaas radi allahu canhu asxaabtii nebiga calayh isalaatu wasalaam isagoo ka warramaya kaanuu qaliilan qalla laylatin habeen uu yaraa bihim ilaa salluu fiiha way tukan jireen asxaabtu kaana cumar bn khadaab radi allahu canhu yamuru bilaaya haayad buu soo mari jiray habeenkii isagoo salaada tukanaya sida laga warramay suuratu tuur isagoo habeen akhrinaya watuuri wa kitaabi mastuur ama wuxuu maqlay qof akhrinaya fii raqin manshuur wاlbayt اlmacmuur wاsaqfi اlmarfuuc ina cadaaba rabbika lawaaqic aayaddaa markuu maqlay dhulka ku dhacay markaasaa laqaado gurigiisuu tegey ayaamaa lasoo booqanayay oo inuu xanuunsan yahay loo malaynayay xanuunkaayana wuxuu ah aayadda ula xanuunsaday keliya ayay ahayd wax la xanuunsaday radia allahu canhu marka ayaamo dhan ayaa lasoo booqanaya waan la ogeyn wuxuu la xanuunsaday inay tahay cadaabka ilaahay subxana watacaala suu iga baqayo nin baa wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibni mascuud radia allahu canhu walaalayaal waxyaalaha ina hortaagan weeye aynu ogaano maxaa inaga hortaagan qiyaama leelka qiyaama leelka maxaa ilaahay subxana watacaala maxaan ula la'nahay inaan khalwo la yeelano habeenkii oo aan habeenkii la warrano alle subxaana wa cabdullaahi ibni mascuud ayaa la weydiiyey su-aashaas wuxuu yidhi nin baa wuxuu ku yidhi ma nastatiicu qiyaama alleyl habeenkii waan soo kici kari la'nahay qiyaamo leylkina waan awoodi kari la'nahay markaasuu wuxuu ku yidhi aqcadatkum dunuubukum dunuubtiina ayaa meeshaydin dhigtay buu yidhi nacam dunuubteenna ayaa meeshayna dhigtay wax kale oo qofka hor istaagaya ma jiraan oo ahayn dembigiisa ina arajula la yuxramu qiyaama leyli bidanbi yusiibu dembi uu galay ayaa qiyaama leylka uu la weynayaa salaad fariid uu ka tegey ama xaaraan u egay ayuu la weynaya qiyaamu leilkii ama uu xaaraan u cunay ayuu la weynaya qiyaamu leilkii ama hadal xunuu ku hadlay ayuu la weynaya qiyaamu leilkii waxaa la weydiiyey xasan maa baalu almutahajidiina min axsani الnaasi wujuuhan dadka maxay yihiin dadka ugu qurux badan wejigooda ugu qurux badan yahay qaala wuxuu yidhi liannahum khalow bالraxmaan alle subxaanaه wa tacaala ayay la keli noqdeenoo faalbasahum min nuurihi nuuran markaasu wejigooda ilaahay subxaana wa tacala nuur huwiyey saasuu leeyahay cabdullaahi ibnu almubaarak haddii habeenku uu mugdi noqdo markaasay u istaagayaan alle subxaana wa tacaala markaasuu habeenku ka gadoomaya iyagoo rukuucsan oo sujuudsan marka ay dadka ahlu dunyada ahi ama dadka adduunku markay hurdo qararac leeyihiin oo ay hurdada ku jiraan sidaas ayuu ahaa xaalkoodu waxaan ku soo khatimayaa sidee buu ahaa salafku qur-aanka say habeenkii ugu kici jireen waxa weeye yacni waad la yaabaysaa nebiga alayh salatu salaam inuu suurat lbaqara iyo suurat ali cimraan iyo suuratu nisa hal ragco uu ku tukaday arrinkaasaa nebiga alay slat slam ka dhici jiray abu muusa alashcari radia allahu canhu marka habeenka gurigiisa lasoo maro asxaabta qaarkood way dhegaysan jireen shaam markuu tago ama uu tago yeman saasoo kaley u dhegaysan jireen habeenka qiyaamuleylkiis markay isu yimaadeen isaga iyo mucaad ibnu jabalna waxay iswarsadeen habeenkii sidee yahay adiga qiyaamuleylkaagu arrimahaasay ka sheekaysan jiray qur-aanka habeenkii goor ma akhridaa caamad saxaaba waa caamatu salaf qur-aanka waxay akhrin jireen habeenkii bay akhrin jireen salaadayna ku akhrin jireen waana midda u dhexaysa innaga iyo quruunta inaga iyo iyaga inoo dhexaysa waa waxa inagu aynu khilaafka iyo dhibka iyo dembiga iyo kala tagga iyo isnacaybka iyo sabir la-aanta iyo waxaasoo dhan cuduradaasoo dhan aynu inaga inoogu badan yihiin iyagana ay ugu yaraayeen sababtu waxay tahay qalbigooda ayaa aakhira ku xirmay jannada dalabkeedu ku xirmay naarta cadaabta iyo kabaqideedu ku xirmay halkaasayba ku xirnaayeen halkaasay habeenka ku xirnaayeen saas darteed maalintiis may dagaali jirin annagu laakiin habeenkeennii baa wuxuu habeen baas habeenkeennii waa habeen baas habeen baas markuu noqday maalinteennii buu raad ku yeesho maalin baas bay noqotay oo la ysdagaalo maxaa dhacay ninkii islaantiisu ma heshiin karaan wiilkii walaalkiis ma heshiin karaan labada saaxiibka ama walaalaa ma heshiin karaan siyaasad laguma heshiin karo oo xoolo laguma heshiin karo oo masjid xataa oo wax lagu heshin karaa ma jiraan sababtu maxay tahay dadka habeenkooda habeen baas noqday habeen baas markuu noqdayna qalbigoodii baa qalalay qalbigoodii markuu qalalayna alla subxaana wa meelay ku ba'ayaan iyo meelay ku baaba'ayaan danka ma laha waxaa laga sheegay abu isxaaq asabiici wuxuu ahaa nin culimmadii salafka xadiidka ee ka mid ahayd wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey sheekh abu isxaaqow maxaa kaasoo haray baa layidhi nin weynoo da'ah baad noqotay hadda yacni aad bu cad u noqday oo habeenkii xataa ilaa la istaajiyo Eh, ma istaagi kari jirin isaga keligiis markaasuu wuxuu yidhi wallaahi tabartii waa dhammaatay dhallinyaronimana waa tagtay hadda habeenkii kuma tukan karo ilaa suurat lbaqara iyo alcimraan maahine wax kale kuma tukan karo buy habeenki wax kaloo aan akrin karo malahaaba yaraad marka inta la istaajiyo ayaa kor loo qaadi labada garab laga galo garbaha laga galaa la istaajin jira markii uu aada qummaati u istaagana ma uu rukuuci jirin baa layidhi ilaa suurat albaqara uu khatimo suurat albaqara markuu khatimo buu rukuuci jiray cibaadadooda horta saasay ahayd dumarka laftigooda saasay ahayd gabarh saalixadda gabdhahaas ka mida ayaa ninkeeda habeenkii haraati ku dhifatay markaasay tiri war ka kac waxaa ilaahay subxaana tacaala iyo malaa'igtiisuba ka xishoodeen oo dadka saalixiinta ka xishoodeen khuuradaada badan baa laga xishooday bay tiri ka kac ka kac oo ilaahay subxana watacaala u tuko markaasay haraati inta ku dhifatay iyadoo salaaddii tukanaysa ayay isagana salaaddii u kicisay sidaasay habeenkii ilahay ku wada baryayeen waxaan isweydiinaynaa maxaa kuu sahlaya inaad ku kacdo awalan maalintii horta ilaahay ha caasin oo isaga iyo macsida iska dhowr thaaniyan maalintii isku day inaad qayluulad qaadato ama waqti yar aad ka seexato walow nus saac ama rubuc saac si habeenkai wax ku tarto haalian habeenkii goor hore inaad seexato raabican arrinka afraad waxa weeye inaadan habeenkii cunto aada u culus aadan wakhtigaad seexanayso aadan cunin si ayan habeenkii kaaga baahin salaadii ayan kaaga bixin Eh, saadisan waxa weeye inaad niyeysato inaad soo kacayso xataa niyadaas baa ilahay ajar kugu siinaya eh, arrinka shanaad waxa weeye ama lixaad inaad wakti wax kusoo kiciya aad samaysato ama cid yacni maarata kusoo kicisa oo khayrka jecelo saasoo kaleeto ama saacadaha iyo waxyaalaha la buuxsado iyo inaad ku tala gasho eh, arrinka toddobaad waxa weye inaad akhrido siiradii iyo salafkii ridwaanullaahi calayhim siday u kici jireen ama habeenkoodu sida uu ahaa inaad ka akhriso kutubta taariikhda sida ay ugu qoran tahay oo wax badan aad ka akhriso arrimahaasoo dhan waxay keenaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuu fududayo oo shaydaan kaa celiyo oo alla subxaana wa tacaala uu ku soo kiciyo nin ayaa weydiiyey xasan albasri radia allahu canhu wuxuu ku yidhi xasanow habeenkii ma soo kici karaan sideen yeelaa wuxuu yidhi maalintii ha caasin isagaa ku soo kicinaya habeenkii insha allahu tacaala marka wakhtigii halkaasuu ku dhammaaday insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryayaa walaalayaal inuu naga dhigo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriir laleh xiriir gaarana laleh ilana subxaana wa tacaala barya saacadaha ilaahay subxaana wa tacaala nusuulkiisa ee habeenkii waana waqti aan soo noqonayn oo hadduu ku dhaafo dibaan kugu soo noqonayn weeye mar soo noqonayo mar dambe habeen walbana haddii aad maarata si fiican u kacdo xataa culimadu waxay yidhahen habeenka dambuu la sii hadlaa ina war ninkaasu nin fiican buu ahaa ama qofkaasu qof fiican buu ahaye u fudayda adiguna oo habeen yahow habeen yahow habeen fudud u noqo ayay yidhahdeen xataa habeenadii ayaa isu kaa maaragtay eh, dardaarmaya maxaa yeelay waxaano dhamma khalqi ilaahay subxaana wa tacaala weeye oo markhaati maalinta qiyaama kuu noqonaya marka inaynu ku dadaalno midda ugu dambaysa oo dhegteenna aan ku xirayo waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala inta aanu salaada waajibin oo soonka waajibin oo jihaadka waajibin oo amra bilmacruuf waajibin oo nahyi can ilmunkar waajibin waxaasoo dhan faraa'idda intaanu waajibin ayuu alla subxana wa tacala qiyaama leilka waajibiyey culimmaduna waxay yidhahdeen sababtu waxa weeye maxaa yeelay bani aadamkan qalbigiisa haddaan la hagaajin waxba uma hagaagi karaan saas darteed ayaa awalan ay soo degtay ya ayuha lmuzamilu yaa ayuha lmuzamilu qumi leyla ilaa qaliilan iyo aayaadka makiga ah ee ka ahlaya qiyaamleilka kadib madiina marka la yimi iyagoo dadku diyaarsan oo quluubtooda ilaahay subxana tacaala uu si fiican usoo jilciyey lasoo tarbiyeeyey quluubtooda lagu xiray ilaahay subxaana wa tacaala ayaa markaa takaaliiftii iyo adduunyadii lagu sii daayay inay xukumaan markaasay quluub iimaan ka buuxda ayay ku xukumeen adduunyadii laakiin markaynu inagu adduunyadii ku xukunno quluub khaawi ah meel walba waa iskaga hor imaanayna adduunyadana waa iska hor daba imaanaysaa nasal allaha tabaaraka wa tacala an yuwafiqana wa iyaakum ila kulli khayr ilaahay waxaan ka baryaynaa annaga iyo walaalaha muslimiinta waynu noo dambi dhaafo allana subxaanahu wa tacaala ilaahay subxana wa tacala uu naga dhigo kuwa hadalka dhegaystakiisa wanaagsanna raaca اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا واجبر كسرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك الرضا يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك أن تذيقنا لذة الليل وعبادة الليل إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين jazaak jazaaka allahu khayra waaxsan allahu ileyk sheekheena sheekh maxamed idriis muxaadarada qayimka aheyd ee qiyaamuleylka ku saabsan ilaah naga dhigo kuwii kuwaan tooba teeda toosanna qaata in sha allah wax su-aal mawduucan ma jiraan insha allah waxaan rabaa dhowr qof oo xanuunsan asbaabo kala duwan dalbanayo duco in loo duco inaan sheego halkan qofaa soo qara wuxuu yidhi sheekh waxaa iga xanuunsan wiil aan dhalay haliigu duceeyo qof kalena waxa uu yidhi sheekh waxaan ahay qof weyn waana xanuunsana ii soo duceeya qof kale wuxuu yidhi adeerkee ayaa kansar ku dhacay dhakhaatiirtana waxay yidhaahdeen lix bilood gudahooda qofkaasi wuu ku dhimanayaa haddana aad buu u il daran yahay ilaahay subxaana wa tacaala usoo barya qolo kale iyagana soo qoray warqadda waxay yidhaahdeen sheekh waxaan haysata dhibaato weliba hooyo weeyaan waxay tidhi mar kasta aan uur yeesho ilmuhu lix bilood kadib way iga soo dhacaan hadda xataa dhawaan waa igu dhacda ii soo duceeya inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilmaha iyo adkeeyo ilaahay ilmo baaraysiiye qof kale waxa uu yidhi marka qaarkood cibaadada ayaa igu adag salaatulada iska dhaafi xataa salaadaha caadiga igu adag waxaana qof xaamilo ah waana umuli rabaa dhowaan waxaan jeclahay in la ii soo duceeyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala salaadaha ii fududeeyo umushana ilahay inuu ii fududeeyo qof kale iyadana ah, dumar ah waxay tidhi waxaan aad ugu dhibaataysanahay xagga xanaaqa waxaan jeclaan lahay inay culimmada ii duceeyaan rag kale iyagana waxay codsadeen in loo duceeyo oo dhibaato weyn ayaa waxaa ka haysto xagga dhaqaalaha iyagana waxay leeyihin noo soo duceey nin kalena wuxuu leeyahay halkaa warqad ku soo qoray caruurteeda waxaan ilaah uga baryayaa inuu ilaahay baari nooga dhigo noo duceeya ugu dambeyntii iyagana waxaa jira owlaad ilmo yar oo shalan halkan laga sheegay oo indhala-aan ah in ilaahay subxaanah wa tacaala ilaahay loo baryo iyaga iyo waalidkooda warqadan kalena dad badan oo iyagana cudurka kansar ku dhacayaa aad ugu badan hadda waddanka norway weliba labada bil ugu dambeeyey in ka badan dhowr iyo toban qof ayaa u dhimatay ayaa asbaabo kala duwan ku dhintay lakin cudur dad badan waa la ildaran yihiin dad badan horey u geeriyoodeen marka waxaan jecelnahay sheekh maxamed idris wixii dhintay iyo dadka nool ee dhibaatada haysato dhinac badan ka haysato inaad ilaahay subxaanahu wa u barisid wallahu tacala aclam fadal sheekh maxamed alxamdu lilah eh, horta walaalahay dhammaantoodba ilaahay subxaana watacaala dhibkooda ha qaado qof kastoo dhibana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa wuxuu leeyahay aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu wayajcalukum khulafaaء alard a ilaahu maca allah qaliila ma tadakaruun ilaahay subxaanaه wa tacaala isagaa weeye midka ajiibaa qofka mudarka aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu wayajcalukum khulafaaء alard marka walaalahay dhammaantoodba inay naftooda ku tarbiyeeyaan oo naftooda ay baraan inay ilaahay subxaana wa tacaala baryaan oo wakhtiga wanaagsan oo faadilka ilaahay baryaan oo habeenkii ilaahay baryaan oo salaadaha ilaahay baryaan oo alle subxana wa tacaala baryada cibaadadu baryo weeye cibaadadu waa alla baryayaa ilaahay la baryo wey adducaau huwa alcibaada buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam adducaau huwa alcibaada allena subxaana wa tacaala wuxuu baray addoommadiisa inay weydiistaan udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhilii marka waxaan horta walaalahay dhegta ugu xiraya oo u sheegaya oo dhegtooda ku ridaya rag iyo dumarba wixii aada ilaahay u baahato inta weysaysato oo qiblada u jeesato oo laba ragco oo khaalisa sidaa adigu wax u dareemayso cidina uma dareemi karto ilaahay subxaana wa tacaala u khushuucdo oo sadaqa haddaa ka hormarin karto ka hormariso oo istikfaar ka hormariso oo waysada hagaajiso oo hadday habeenkii tahay ee kasii fiican tahay mugdiga ah ilaahay subxaana wa tacaala qiblada u jeesato ilaahay gacmaha u horsato ilaahay inaad barido oo ilaahay subxana weydiisato oo ku ilxaaxiso oo ducada ku celiso oo aadan ka go-in oo aadan joojin oo aadan hal mar ka dhigin ee hadiyo jeer aad ducada saa u badiso horta inaad naftaada barto ilaahay subxana wa tacaala wax walba addoommadeenna saalixiinta ah qaarkood waxay leeyihiin iska dhaaf wax weyne baarkinka baarkiyeeriga waxaad tidhaahdaan haddaan meesha ka waayo ilaahay baan weydiistay ilahu baarkiyeri iisa ilaahu ilaahu xaaskayga akhlaaq dabeecad xunta dabeecaddeeda ilaahu toos yani suuqa haddii uu u baxo xataa inu ilaahay subxana wax walba weydiiso ilaahay subxaana wa tacala marta dabeecadda inaan baranno oo nafteenna barno shay kasta iyo tallaabo walbaad qaadayso ilaahay subxaana wa tacaala inaad barin nabiy llahi ibraahim bal siday nebiyada ilahay u baryayeen ilahay subxaana wa tacaala rabbanaa inaka taclamu ma nukfi wma nucl wma yakfى clى allahi min shayin fi اlardi wala fi الsma alxamdu lilahi aladi wahaba lii clى اlkibri ismaaciila waisxaaq ina rabbii lasamiicu ducaa rabbi rabbi اjcalnii muqiima الصalaati wmin duriyati rabana wtaqbl ducaa rabana اغfir lii waliwaaliday walilmu'miniina ywma yaquum اlxisaab yani rabbana rabbana rabbana sagaal jeer ku kusoo celinaya rabbi yani horta inaynu walaalahay waxaanu dardaarmayaa inay ilaahay baryaan oo ilaahay baryadiisa badiyaan oo ilaahay iyagu danahooda u sheegtaan oo ilaahay habeenkii ku qarsadaan dantooda aan cidna ogeyn alle waa raxiim alle waa qariib alle waa mujiib alle waa waduud alle waa shafiiq alle waa shafuuq ilahay subxana wataala kuu naxariis badan kuu dhow alle subxana wataala ku maqlaya ku dhegaysanaya ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal barya waxweydiista bani aadam kale oo xidiin tari karaa ma jiro sida adigu aad ilaahay u baryi karto cid kugu tarjumi kartaa ma jirto luqadaa doonta ku bar afkaa doonta ku bari ilaahay subxana watacala isu tadaluli ilahay isu duleyi isu bihinbihi ilahay isu jajabi markaas ilahay subxana watacala bari wax walba ilaahay subxana watacala uu ku siin ducada qofka haysta albaab maxaa ka xihan maxaa ka xihan qof ilaahay haysta wax ka xihana ma jiraan marka horta taasu waa dardaaran walaalahay aan leeyahay ilahay subxaana wa tacaala dhibtiina hadday ilmo la-aan tahay hadday xoolo la-aan tahay san sheegna hadday wax walba tahay alla subxana wa tacala khazaa furan oo buuxda oo ku siinaya iyo zakariya calayhi salaam waa u jeednay suu ilaahay u weydiistay ilaahayna waa siiyey ducaau lmutar khaasatan markuu qofku dhibaataysan yahay oo isagu dhibta dareemayana way kasii daran tahay gabadha aan ninka lahayn hadday ilaahay weydiisato habeenkii ilahay subxana saalixa buu iska khiray wiilka aan haysan ilahay dalabaadkaagoo dhan alle subxana watacaala hor dhigo ayaan leeyahay walaalahay rag iyo dumar gabdho iyo wiilal dhallinyaro khaasatan dhallinyarada waxaan u dardaarmaya dhallinyarada iyo da'yarta waxaan leeyahay haddaydinaan hadda intaa da'yar tihiin aydinaan cibaadada qabatiimin odaynimo kuma qabatiimaysaan way adag tahay odaynimo inaad ku barataan ama ku qabantitaan saas darteed ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay dhallinyarada ilaahay subxana wa tacala u cibaadaysata shaabun nasha'a fii taacati illah ilahay saasuu u jeceliya maxaa dhacay waxa weeye isagoo dhallinyaro ah ayuu qabatiimaya alle subxaanah wa tacaala shahawaadka ka tegaya markaasuu ilahay qabatiimaya aalibulcilmi qof cilmi dalbaya oo cilmi raadinaya oo aan habeenkii soo kici karin waxba cilmi ma keeni karo waxna ma tari karo qof daaci doonaya inuu noqdo aan habeenkii soo kici karinna waxba dacwo ma tari karo naftiisana waxba ma tari karo arrinka inaad ogaataan you have to know that arrinkaa inaad dhallinyarada intaad tihiin aad cilmiga tuurtaan ilahay waxaan ka baryaynaa eh, biasmaahi alxusna wa sifaatihi qof kasta oo dhiban dhibka inuu ilahay ka qaado qof kasta dhiban ilahay waxaan u baryaynaa dhibka inuu ilahay ka qaado kuwa xanuunsan ama cudurrada xun qaba ilahay cudurka ka qaado ilahay waxaan u baryaynaa raxmaan raxiimka ilahay khafara dunuubka ah sataar alcuyuubka ah ilahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay caafiyo oo ceebtooda asturo oo ilahay subxaana wa tacala dembigooda dembigoodaba ilahay dhaafo waalidiintooda inuu ilahay u naxariisto kuwa caruurta haysan duriyad saalixa inuu ilaahay siiyo gabdhaha uurka leh ama dhibaataysan ilaahay inuu u sakhiro ilahay inuu u fududeeyo duriyad khayr qabtana ilaahay siiyo kuwa oberayshanada iyo camaliyaadka qaba ilaahay inuu u fududeeyo ilaahay inuu ka kaafiyo ilaahay inuu caafiyo ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad iyo camal saalixa inuu ilaahay siiyo kuwa cilmiga doonaya cilmis naafica inuu ilaahay siiyo cilmi naafic iyo cibaado saalixa inuu ilaahay subxana wa tacaala siiyo qof kasta oo muslimana muraadkiisa khayrka ah ee saaxadan fadhiya qaacadan fadhiya ee dhegaysanaya ama maqlaya ama ay gaari doonto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa khayrka ee qalbigiisa ku jira ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa biasma'ihi alxusna wa sifaatihi alculya dhammaanteenna inuu ilaahay nagu kulmiyo khayrka iyo camalka saalixa iyo wanaagga iyo inaan ku walaalowno oo ku kulanno had iyo jeer isjeclaan iyo iimaan iyo jannada ilaahay subxaanah wa tacaala firdowsaa inuu ilaahay siduu halkan noogu kulmiyey daacadiisa noogu kulmiyey ilaahay inuu jannaatulfirdows noogu kulmiyo ceebaheenna iyo xumaanteenna iyo dembigeennana ilaahay subxaanah wa tacaala asturo oo dhaafo sala allah calaa nabiyina moxamed wacala alih wasaxbi